idhaano wey wayuqnii waxaa ka deeqaya cani ilkhabari khabarka wayuqni lmubtadaa mubtadaha waxaa ka deeqaya cani ilkhabari khabarka marfuucu wasfin wasfikiisa la rafciyey wasfigaasoo muctamad muctamidin uskabay cala istifhaamin istifhaam cuskaday ow nafyin ama nafyi cuskaday wadaalika mihaalkii naxwu aqaadinun kuwa negi miya qowmu salma gabadha salma la yidhaha qoomkeedii iyo wamaa madruubun ilcamraani labadii camar kuwa la garaacaayo ma ahaanin oo kaleba weeye wa yuqnii waxaa ka deeqaya almubtada'a mubtadaha waxaa ka deeqaya canilkhabari khabarka marfuucu wasfin wasfiga midkiisa la rafciyey mubtadaha waxaa khabarka ka deeqaya macnaha qabaru lahay markaasaa khabarkii la xadfay loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa sidiisaba mubtadahan oo wasfiga muctamidka hay muctamadka haysta uma baahna wax khabar la yidhaahdo weeye Ah, uma baahna wayuqni waxaa ka deeqaya almubtadaha can ilkhabari khabar marfuucu wasfin wasfi midkiisa la rafciyey marka sidaasa fiican marfuuc inu yidhah maxaa yeelay marfuuc waa caam wuxuu noqon karaa faacil wuxuu noqon karaa naa'ibu faacil labadaba waa noqon karaa wasfigana wuxuu ula jeedaa sida sajaaciguba uu noo cadday doono isim faacil isim mafcuul sifa mushabaha ismu tafdiil mansuubun jaarin mujra alwasfi intuba way isla soo gelayaan intuba way isla soo gelayaan wasfigaasoo muctamidin cuskaday cala istifhaamin wasfi inuu yahay waa shardi ictimaad inuu haystaana waa shardi inuu ictimaad haystaana waa shardi shardi waxaa wasfigaas u ah an yakuuna nakiratan inuu nakire yaha shardi ah inuu nakire yahay a ah wa an yakuuna sariixan waana inuu sariix yahayna waa shardi inuu sariix yahay ayaa shardi ah waa inuu yahay nakiro waana wasfi sariixa inuu yahay wasfi sariixa oo aan isimnima ka qaalib noqon waa inuu yahay marka shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna nakiratan wa an yakuuna sariixan fi lwasiyati waa inuu sariix ku yahay wasfinimada shuruuddiisay ka tahay waxaa ka mid a ah shuruuddiisa ictimaad inuu haysto shuruuddiisay ka mid tahay saddexdaa shardi waa shuruudde shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna nakiratan wa an yakuuna sariixan wa an yakuna calaa wa an yakuuna muctamidan calaa istifhaamin ow nafyin shardigaas isagaaba noo sheegayba wadalika mihaalkii naxwu aqaadinun kuwa negi ma yihiin qowmu salma gabadha salma layidhaha qoomkeedii am nawow dacanan uu dhihi doonaa waa beydka soo socdee mase geedi ay niy niyeysteen mase geedi ayay niyeysteen maxalshaahidku waxay tahay aqaadinu qaadinuna isim faacil ah oo hamsadaas istifaamta ah ayuu ictimaadoo cuskaday khabar marka uma baahna mubtadahaas qaadinu khabarkii waxaa ka deeqay isim faacilka faacilkiisoo qowmu ah wamaa matrubun camraani labadii camar kuwa la garaacayo ma ahaanin kuwa la garaacayo hadda kadibaa la garaaca ma ahaanin kuwa hadda kadib la garaaca ma ahaanin xaalihii istiqbaal mid ka dhig kuwa la garaaci doono ma ahaanin xaalihii istiqbaal mid ka dhig kuwa la garaacayo ma ahaanin kuwa la garaacay un hadhih oo maadi ha ka macnay ha ka macnay kuwa la garaacayo ma ahaanin dhih maxalushaahidku waxay tahay matruubun aa mubtadaa waana isim mafcuul ictimaadu haystaa maa naafiyaa ka horayda mubtadahaas khabar uma baahna naa'ibu faacilka oo alcamraani ah ayaa booskii khabarka degay isagaana ka deeqay mubtadahan khabar inuu u baahdo sharax idaa kaana almubtadau mubtadiya hadduu ahaado wasfan wasfi wasfigaasoo muctamidan cuskaday calaa nafyin nafyi aw istifhaamin ama istifhaam cuskaday istiqnaa waa deeqtoonaana mubtadahaasu bimarfuuci marfuuciisuu ku deeqtoonaana canilkhabari khabaruuna ka deeqtoonaana taquulu waxaad leedahay aqaa'imun zaydaani labadii zayd kuwa taagan ma yihin hadda ma taagan yihin ama kuwa istaagi doona ma yihin xali istiqbaal mid ka raqbe aqaa'imun zaydaani labadii zayd kuwa istaagi doona ma yihiin ama kuwa taagan hadeer ma yihiin maxalushaahidku waa qaa'imun a mubtadaa waana isim faacil ictimaad waa haystaa shuruudii saddexdii waa laga helay waa nakiro waa wasfi sariixa ixtimaadna waa haystaa aqaa'imun istifhaamtu waa hamsadaas mubtadahan waa isim faacil faacil ayuu rafcisto azaydaani ah faacilkaa sada masada khabari isagaa awday meeshii khabar degi lahaa macnaha isagaa awday waxaan ula jeednaa isagaa ka deeqayba mubtadahan inuu khabar qaato ee maahan inuu inta isku aadiyey uu maxduuf yahay inuu isku aadiyey maahan meesha inuu inta galay uu maxduuf yahay khabarkii maahan khabar uma baho waa ka deeqayba waa ka deeqayba wama qaa'imun zaydani labadii zayd kuwa istaagaya ma ahaanin wama qaa'imun zaydani labadii zayd kuwa istaagaya ma ahaanin haddana isim faacilkii oo ictimaadkiisu maa naafiya yahyu keeno wamaa qaa'imun zaydani marka waa sidii oo kale asna fa zaydani azaydani faacilun faacil weeye bilwasfi wasfiga ayuu faacil u yahay walkalaamu hadalkuna mustaqnin waa mid ka deeqtoon cani lkhabari ma la dhahayo marfuucana sada masada alkhabari booskiiu awdayo khabarkii waa maxduuf ma aha macnuhu kalaamku maba u bahna khabar wey markaasuu yidhi walkalaamu kalaamku mustaqnin waa mid ka deeqtoon cani lkhabari khabar maxaa yeelay liana alwasfa wasfiga hunaa halkaan liana alwasfa wasfiga hunaa halkaan fii tawiili lficli ficil tawiilkiis ayuu ahaaday waصfigana waxa weya waxaa loola jeeda waa kan xaashiyada ashaara btamhiili ilى anahu laa farqa fi اlwaصfi bayna ismi اlfaacil wa smi اlmafcuuli wakada sifatu mushabaha naxwu xasanu akuuka wasmu tafdiili naxwu maa afdalu maa afdalu mid fadli badan ma ahaanin minka adiga kaa fad badan axadun qofna wاlmansuubu kii la nisbeeyey mansuubkaasoo jaarin socda mujra alwasfi wasfiga makaanu socoshadiisa naxwu a qurayshiyun abuuka aabbaha ma qurayshu ahaa marka kulli wasfiga intaasoo dhanaa soo gelaya ism faacil ism mafcuul sifa mushabaha ismu tafdiil iyo was iyo mansuub shantaasa isla soo gelaayuu ku yidhi sajaacidu lianna alwasfa wasfiga hunaa halkan fii ta'wiili lficli ficil ta'wiilkiisa ayuu ahaaday ficiluu la macno yahay wey Ah, ficilu la macnaya ficil ayuu la macnaya alaa tara miyadan arkaynu mindhaad laadahay anal macnaa macnuhu a yaquumu zaydaani labadii sayd kuwa istaagaya ma yihin wamaa yaquumu zaydaani labadii sayd kuwa istaagaya ma ahan inuu macnuu yahay somadan arag sida ficilkaasaad u macnaynay a yaquumu zaydaani labadii sayd kuwa istaagaya ma yihin tii hore maxaan dhahaynay aqaaimnu zaydani labadii sayd kuwa istaagaya ma yihin sida ficilkaad u macnaynay ah, wasfigaan wlficlu ficilna laa yasixu ma ansaxo alibaaru kabrin canhu xaggiisa laga abro ficilna lagama abro oo ficil abr lama siiyo ta ficil lasoo sheego abr lama siiyo wasiga ficlu lamidiya fakadalika sidaasoo kale u ahaaday maa isimkii kaana ku sugnaada fii mawdici mawdic lficil ficilka booskiisii kii dego isimana ficilkaasu lamid asna lagama qabro lama lagama qabro fakadalika sidaasoo kale u ahaaday maa isimkii kaana ku fii mawdici mawdici lficli wainamaa wax kale maahan mahaltu waan miaaliyey biqaadinin wa matruubin labadaasaan miaaliyey oo isim faacil iyo isim mafcuul aan miaaliyey liyuclama in la ogaado daraaddeed annahu shaniye laa farqa wax farqiya inuusan ahaan bayna kownulwasfi wasfiga ahaanshadiisa raafican mid godana uu ahaado lilfaacili faacil mid godan ah aw inaa'ibi ama mid ka naaiba can ilfaacili faacil wa min shawaahidi nafyi nafyiga shawaahidiisa iyo adiladiisa ayuu ka mid ahaaday qowluu shacirka qowlkiisa oo yidhi khaliilhaya yaa khaliilhaya labadaydii saaxiibo maa waafin kuwa oofinaya ma adna maa waafin kuwa oofinaya ma tihidiin bicahdi aniga ballankayga antumaa labadiinna idaa lam takunaa haddaadnaan ii sugnaan lii aniga calaa man qof korkiisna aadnaan iigu sugnaan uqaadicu aan goynayo khaliilaya yaa khaliilaya labadaydii saaxiibow maa waafin kuwa oofiraya ma tihidin bicahdi ballankayga antuma labadiinaan idaa waqtigii kuwa oofinaya ma tihidin lam takuna aadnaan ii sugnaan lii aniga calaa man qof aadnaan iigu sugnaan iigu tegin uqaadicu aan goynahay khaliilaya wa munaada xudifa minhu xarfunida yaa khaliilaya waa waana la idaafeey yaa mutakalima loo idaafeeyey ma waafin wey maxlushaadku maadu waa naafiya waafin waafiyun u ahaa tacliila la geli qaadin iyo haadin iyo daa'in oo kaleto wey marka waafin waa mutadde waa mutade waana isim faacil ictimaadu haystaa maadaas naafiyada ka horayda antumaa faacilka waa kaasa faacilkaasuu qaato damiirkaas oo munfasilka oo baariska ayuu qaatay kaasaa marka booskii khabarka degay asagaa ka deeqay marka wuxuu leeyahay waa dhaqan jaahiligii wuxuu leeyahay qofkan gooyo haddaadnan iigu tegayn ila goynayn ee midaan aniguba jaray aad iska salaantay waxa weeyaan ballankaygi ma adnaan ilaalinu le wa min shawaahid listifhaam istifhaamta shawaahiddeeda waxaa ka mid a ah, qowlu shacirka qowlkiisa oo uu yidhi aqaadinu kuwa negi ma yihiin qowmu salma salma qoomkeedii amna wow mise waxay niyaysteen dacaanan geedi ayay niyaysteen in yadcanuu hadday guuraan fa cayshu man qof noloshiis qadana nagaaday cajiibun walle waa mid la yaab luu yidhi aqaadinuun kuwa nagi ma yihiin qowmu salmaan salma qowmke qowmkeedii maxalushaafiki waxay tahay qaadinuun isim faacila ictimaadkiina haysto hamsatulistifhaamka waa mubtade mubtadahaas wuxuu faacil u qaatay qowmu qowmdaasoo faacilkaa ayaa ka deeqay khabar inu qaato wax khabar qaadama aqaadinu kuwa negi ma yihiin qowmu salmaa salma qowmkeedii amnagow mise waxay niyaysteen dacanan geedi mase geediyay niyeyseen dacanan in yadcanuu hadday guuraan in yadcanuu hadday guuraan fa cayshu man cayshudaa mubtadaa cajiibun waa khabar muqadama jumladaas ismiyada ahaa inta shardiyada jawaabkeedii ah waa tan fa'da la gelashay in yadcanuu hadday guuraan fa cayshu man qof noloshiis qadana nagaaday huwa manku cajiib wale kaasaa la yaab u wale qofka negi suu ku noolaayana la yaabanahu leeya hadday salmaba guureen qoomkeed ah, oo meel macshuuqo keenahay aan la saasuu leey waqad yatacadadu lkhabaru khabarki inuu bataa la arkaa wadalika mithaalki naxwu wa huwa allah algafuuru waa la dembi dhaaf badan alwaduudu waa la kalgacalo badan waqad yatacadadu lkhabaru khabarki inuu bataa dhici karta liannahu bimansilati nacti wanactu yatacadad qad waa taqliil asalku khabarku waa inuu mid noqdo khabarku asalka wuxuu yahay hal mid inuu noqdo laakiin haddana way dhici kartaa hal mubtade inuu dhowr khabar qaato waa dhici kartaa way dhici kartaa waqad yatacadadu lkhabaru khabarka inuu bataa la arkaa inuu bato waa dhici kartaa wey waa taqliid ilaa asalku waa inuu hal khabar noqdo mubtadihiiba hal khabar inuu qaato maxaa yeelay khabarku liannahu fi mansilati nacti wa nactu yatacadad nactina waa tacadudaa oo hal shaya ah wuxuu yeelan karaa toban sifo toban sifo uu yeelan karaa marka maadaama nactigu uu tacadudo Ah, maslada saas ana u cabira laakiin sida si ku dhow uu sheega lianna alkhabara xukmu walxukmu yajuusu tacaduduhu kamaa fi sifaati udhi doona sajaaciga marka waa noocaas marka nactigu waa ka nacti oo kale khabarku nactiguna waa tacaduda khabarka tacaduda sawaaun kaana mufradan aw jumlatan aw shibha jumla ogow khabarka waa tacaduda lagu leeyahay sawaaun kana mufradan aw jumlatan aw shibha jumla khabarku wuxuu tacadudi karaa isagoo mufrada wuxuu tacadudi karaa isagoo jumla wuxuu tacadudi karaa isagoo shiblu jumla intaba waa tacadudi karaa ah. ee hanoodin mufrad kaliyu inuu tacadudayo ha u qaadan waqad yatacadadu inay tacadudaa la arkaa alkhabaru khabarkii wadalika mihaalkii naxwu wa huwa alle alqafuur waa la dembi dhaaf badan alwaduudu kalkacalo badan yajuusu waxaa bannaan an yukhbara in la qabro can ilmubtada'i mubtada bikhabarin khabar looga qabro khabarkoo waaxidin keligiisa wa huwa ayilikhbaaru can ilmubtada'i bikhabarin waaxidin u celi intaasu celi wa huwa ayilkhbaaru can ilmubtada'i bikhabarin waaxidin al aslu saas asala hal khabar in looga qabro mubtadaha saasa asala wadaalika asalkaasu naxwu zaydun zayd qaa'imun kii taagan weeye ah, zaydun qaaimun halkaas qabari qaado aw amase biaktara in looga qabro waa banaanta iyaduna wadalika alإخbaaru can اlmubtada'i biakara min waaxidin ayadoo mid ka badan looga qabray ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wa huwa allah algafuuru waa la dembi dhaaf badan alwaduudu waa la kalgacalo badan dulcarshi waa kan carshiga u saaxiibka ah almajiidu waa allaha sharafta badan facaalun waa allaha samaynta badan limaa yuriidu wuxuu doona shan khabar soo maha oo hal hal mubtade hal midaana ku filan waa tacaduday waxa lagu yaqaanaa calaamada ugu caansan waxay tahay shan khabaryaalka lagu leeyahy waa tacadudeen mid kamida inuu mubtadaha ku filayn oo hadii hal midoo ka mid oo ah lagu qabro macnu kaamil noqona waxba ka dhimanayn hadduusan kaamil noqon tacadud ma jiro walow toban xababa la sheegay tacadud lama yira waxaa la rabaa hal khabar oo akhbaartaas ka mid a ah haddii mubtadaha la siiy macnuu inuu kaamil noqon wax kale la tabay markaasaa la yidha waa tacadud laakiin haddii uu waxa weeye uusan hal mid ku filnayn tacadud lama yidhaahdo macadil ma yira sharxaan ku arki doonaa wazacama wuxuu ku andaxooday bacduhum bacdu nuxaad nuxaad gobolkood ana alkhabar khabar laa yajuusu ma banaana tacaduduhu tacadudidiisa wa qadara bacdigaas wuxuu soo qadaray limaa khabar ku ride limaa khabar cadal khabara khabarka ka soo haray khabarka ala wala horeeya fii hadihi alaayati laysa biqaydin meeshaan fii hadihi alaayati looma baahnay amase waa inuu ku daro fi hadi aayati waamhaaliha sajaaciga fiiri fi hadi aayati laysa biqaydin ku yidhi aayaddan keliya maahan ee meel alla meeshii tacadud ay ku arkaan wey aayaddan keliya maaha laysa biqaydin marka waxaa tiraa fi hadi aayati waamhaaliha aayadda iyo wii lamida fi hadi aayati inuu yihahdo iska hebadaaye ayada usanba dhihinba hadduu yidhina waamhaaliha uu ku daro sababto maahan inay aayaddan kaliya usoo qadarayaan ee mubtade kasta oo suuraddu ay tahay khabarkiis inuu tacaduday qoladan diidan waxay usoo qadarayaan khabar kasta mubtada gaaray usoo qadaraya ayadan qayd kuma aha marka aayadda keliya maaha marka iyagana waxaa lagu ridiyey waxaa la yidhi biannahu takallufunku iyo sajaacibu rudda waxaa lagu ridiyey biannahu taqdiirku takallufun waa iskalifid takallufkaasoo laa daaciya ilayhi wax u yeeraya an la arag lianna alkhabara xukmun waa xukun walxukmu yajuusu tacaduduhu kamaa fii sifaati waa kaasa waa nactigu lamid i khabarku wanactu yatacadad wazacama bacduhum gobolkooda wuxuu ku andacooday ana alkhabara khabar laa yajuusu ma banaana tacadudu tacadududiisa waqadara bacdigaas wuxuu usoo qadaray limaa khabar ku rid cadal khabara khabarkii ka soo haray khabarkee la walaye horreeyey fii hadihi aayati ku yidhi iyo wa amhaaliha iska dhe markae iyo wa amhaaliha intii lamida mubtada'aatin uusoo qadaray waa kaas qadare mafcuulkeedii mubtada'aatin mubtadayaal usoo qadare ey wuxuu leeyahay wahuwa alle alwaduudu waa alle kaalgacla badan midka ugu hore alkafuur si mubtadii hore huwada kabar waxaad uga dhigtaa alkafuur inta kale mid walba usoo qadar wahuwa alle alwaduudu waa alle kalgacla badan wahuwa alle haddana dul carshi waa kan carshiga u saaxiibka wahuwa alle kuwad hee dul waxaa tidha almajiidu wahuwa alle facaalu saasay leeyihin saasay ku saasay ku marka takaluf inuu hayso ma jeedin wahuwa wahuwa ad maantana soo qadane takalufaa la yidhi laa daaciya ilayh wax u yeeraaya lama arko wa ajmacu waa kana marka waxaan ku nidhi qabarkan waa tacduuday goormaa la dhihi karaa akhbaarta mid ka mida hadduu macnaha ku filan yahy oo haddii mubtadaa looga qabro macnuhu kaana noqoy wax kale loo baahnay markaasaa la dhihi karaa haddaan la dhihi karin tacadud meesha ma yaallo ee waa ismudaabaqaynaya waaya wa ajmacuu naxwooley waa ijmaaceen calaa cadami tacadudi tacadud la-aantiisa ay ku ijmaaceen fii mithli zaydun zayd shaacirun waa gabyaay wa kaatibun waa mid hadalka nasri ugu hadla naxwigeedana la waayey tacadudka cadamka ku tacalluji wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa cadami tacadudi tacadud weyntiis fii mithli zaydun shaacirun wa kaatibun laga waayey tacadud zaydun zayd shaacirun mid hadalka nadmiyo ku gabyo weeye wa kaatibun mid hadalka nasriyo hadal caadiya ku hadlo wey kaatibka hadda qoraal kaliya loolama jeedo waxaa loola jeeda hadal n uu ku hadlo nasri mm-hmm. saasaa loola jeeda alkitaabatu tuqaalu fi lca fi lcurfi uu ku yidhi hoos liinshaai nasri hadal nasriya inaad curido adugu wa shicruma linadmi wey fa macnaa kaatibun naasiruna maanta loola jeeda waa kan kale marka fiir haddeed tacadud maaha sababto ah midka koobaad shaacirun waa qabar waa kaatiilol kan kale waa macduuf un axuuye waa macduuf abi waa macduuf qabar maaha waa macduuf markaad exraabaydo ma waxaa leedaha waa kaatibun khabarun mubtadi ma dhehe dhihi e waxaa leeda waa kaatibun waa xarf cadfan iska marka aawo tacadud tacadud ba masaga meesha iyo wa fii naxwi azaydani labada zayd shaacirun waa mid gabyay ah iyo wa kaatibun mid hadalka nasriya tanna waxawa tacadudmaba yaalaba sababtoo ah waa muhana mubtadu khabarkuna waa labo midba mid u sugnaaday oo labadooda midna waa shaacir midna waa kaatib hadda labadooda mid ma ku filay ma dhigi kartaa azaydaani labada zayd shaacirun midaa gabya aw kii kale azaydaani labada zayd shaacirun waa nin gabya warku iskumaba aadane hayta waa nin gabya labada zayd laba zayd waaye ha nin ka dhigay azaydani labada zayd shaacirun nin gabiya ma iswaafaqi karaan maxaa saxa azaydani labada zayd shaacirun mid gabiya iyo wan kaatibun mid hadalka nafriyo wey labadaba saasay kala yihiin marka tacadud maba ahanba iyo wa fii naxwi ayaa laga waayay tacadud haadaakan oo rumaankaa ah, xulwun xaamidun waa dhanaan macaan hmm. xulwigu waa macaan xaamidkuna waa dhanaan marka labadooda ma ahan xulwi khaalisa mana ahan xumuuda khaalisa ee muxuu yahay bayne ah, bayne beyna bayne wa ah, midba xoogaa ayaa laga dareema waa beyna beyne marka ma dhigi karti haddar fiiri tacadud ma ahan sababtoo ah ma dhigi karti hal mida kuma kaaftoomi karti haadaa rumaanku xulwin wey haddaa tira alwel xulwi maba ahanba rumaan miyaadan arag ha rumaan miyaadan arag waa maqli jirnay ayaan dhahan inta mar aragnay aawadaad dardada ka midu dhadhasha warkanu kii qur-aanka lagu sheego jannada maahan w ba uma macaane ma macaan badna rumaanku kollay midkan aan anagu aragna mid aad u macaan badan maaha marka mana dhanaan kaliyaba maaha waa bayna bayna kana waa un ka dareema kana waa ka dareema hmm, dawooyin iyo waxaasay laga sameeya kollay saas u nacfi badan midka haddee waxaana la yidhi sida cabdullahi ibn cabaas uu yidhi sideedaba magac haddaad aragto qur-aanku sheegayo oo geed adduunka yaalla lagu magacaabo jannadaa nuuca yaalla iyo nuucan adduunka magaca waxaan hayn kama dhexeeya taasaa kugu filan marka ama dhanaan ha noqdaa macan say u taalla <laughs> kii un janna sidaan maahan haa kaas adiga meel kaaga go-an kii janno saas ma ahan asagu ka sarreeya marka fiir ma dhigi kartid haadaa xulwi xulwintu kuma filna maxaa yl xulwi maaha wa haadaa xaamiduna ma dhigi kartid illa xaamid maahane labadooda meel u dhaxayda wey marka tacadud maaha fiiri lianna daalika madkuurkaas kullahu dhammaantiis laa tacaduda wax tacaduda fiihi dhexdiisa ma ahanin fi lxaqiiqati sida dhabta sida aan tacadud u ahan waa kana fiirso ama alawalu mid ka horey oo ahaa zaydun shaacirun wa kaatibun ama alawalu mid ka horeeya facadamu tacadudihi xaasilun dhe ha khabarkii soo qadaro horta ama alawalu fana geli ilaa amaa ka horayde khabarka aad soo qadaraydo fa'dan qaado ama alawalu mid ka horeeya fa cadamu tacadudihi inuusan tacadudin xaasilun waa mid soo xasilay lianna alawala maxaa yeelay labada lafdi midka horeeyo shaacir ah khabarun khabar weeye wa thaanii midka labeey wa thaaniye midka labeeya macduufun calayhi waa mid lagu cadfay haba iska macduuf ma baahan qabar ko wa ama thaani mithaalka labeeya azaydaani shaacirun wa kaatibun fa tacadudihi tacadud aantiisu xaasilun waa midkii soo xasilay lianna kula waaxidin mid kasta waaxidkoo min ashaksayni labada qof ka mid ah mukhbarun waa laga qabray canhu xaggiisa bikhabarin khabara looga qabray khabarka waaxidun keligiisa oo azaydani ahaayeene labada zayd midna waa shaaciro khabara looga qabray midna waa kaatibo khabarkaasa looga qabray saasay yihiin wa ama thaaliu midka saddexeeya oo ah haadaa xulwun xaamidun facadamu tacadudihi inuusan tacadudin xaasilun midkii soo xasilay waayo lianna labada khabar fii macna alkhabari khabaray la macno yihiin khabar alwaaxidi keligiisa idilmacnaa macnuu wuxuu yahay haadaakanu muzun waa isku dar muzun isku dar wey dhanaan iyo macaan la isku daray wey waqad yataqadamu lkhabaru waqad yataqadamu huwa khabarka in horumara la arkaa wadalika mihaalki naxwu fi daari daarta dhexdeeda zaydun zayda ku sugnaaday wa ayna makaankee zaydun zayd ku sugnaaday waqad yataqadamu khabarka inuu horumara la arkaa abarkii inuu hormaro asalku waxay tahay qad waa taqliil asalku waa maxay inuu mubtaduu hormaro khabarkuna dambeeyo asalku waa saas asalkaas marmaru waajiba ilaa lix suura meelaas waaba waajiba marna waxaa waajib noqonaydaba khabarkii inuu soo hormaro marna waxaa jaa-is ah khabarkii inuu hormaro saddexdaba noqon karta asal waa in mubtaduu horreeyo khabarkuna dambeeyo mar hayba saas waajibtaaba suwaray saas waajiba tahay mubtadunisiisa u horay suwarna bilcagsia waajiba khabarku inuu hormaro suwarna labada labada waa banaanya saddexda qaybood wey waqad yataqadamu inuu hormaraa la arka huwa kabarkii wadalika min dalik naxwu fi daari daarta dhexdeeda zaydun ahaadeen tanfiiri hadeer labadaba waa banaanya fi daari daarta dhexdeedu zaydun ku sugnaaday zaydun fi daari waa la dhihi kara wax maanica male marka waa taqdiim oo jaa-isa ah. waqad yataqadamu inuu hormaraa la oo wujuuban aha marka fi daari zaydun waa jaa-iskii wa ayna zayduna waa wujuubki maxaa yeelay isimkaa sadaara iskale ayna waa sadaara iskale qad yataqadamu lkhabaru khabarka inuu hormaraa la arkaa cala lmubtaday uu ka hormaro taqaduman dheheen ah, taqaduman sajaacigahan raacin taqdiiman miyuu dhihi jira hmm. taqaduman ala rabaa taqaduman ala rabaa taqdiiman lama rabo taqaduman hormar taqadumkaasoo jawaasan jaa-isan banaan oo wujuuban waajiban oo waajiba khabarka waa hormara marna waa jaa-is horumarku marna waa waajib weeye falawalu midka horeeya oo taqadum jawaas ah naxwu fi daari daarta dhexdeeda zaydun zaydaa ku sugnaaday oo kale weeye tanu iska jaa-is wax man wax waajibina lama arko khabarkan inuu hormaro wa iyo wa qawlihi wanaxwu qowli ilaahi qowlkiisaoo kale tacala ilaa waa sarreeylaa uu yidhi salaamun nabadgelyo weeye eh, hiya leyladii fiiri salaamu waa khabar muqadama hiyana waa mubtada mu'akhara wa hadda waajib ka dhigayna lama arko salaamun nabadgelyo weeye hiya leyladii hiyadaasa mubtada mu'akhara salaamuna waa khabar muqadama leylatulqadarkiyaa laga hadlaa nabadgelyo wey wa aayatun calaamad ayay ahaatay calaamadaasoo lahum linaasi u sugnaatay habeenkii wa aayatun calaama ahaa aayadoo lahum u sugnaatay alleylu habeenkii alleylu habeenkii marka hadda fiiri aayatun khabar muqaddam lahum taasuna sifay u tahay alleylu mubtada muaqara wax waajibiyen lama arko wax waajibiyeyna lama arko wax waajibiyeyna lama arko hmm, wuxuu yihi wa wax kale ma ahan maxaa loo dhihi waay fiiri maxaa loo dhihi waayey hadda tarkiibka asagoo sidaana salaamu waa mubtada hiyana waa khabar maxaa loo dhihi waaye wa aayatun waa mubtade ila mubtada waa noqon kartaa ah, salaamuna laftirkeedu ah, waxa wey wa aayatun fiir hadeer mubtada waa noqon kartaa waana nakiro ilaa musawiq ay haysataa nacti haysataa maxaa loo dhihi waay tiyuu kaaga jawaaba wainamaa wax kale ma ahan lam yujcal lagama dhigin almuqadamu midka la hormariyey fil aayatayni labada aayado dhexdooda lagu hormariyey mubtada'an mubtada lagama dhigin waalmu'akharu midka la gadaal mariyeyna lagama dhigin khabaran khabar lagama dhigin maxaa looga dhigi waayey liadaa'ihi liajli adaa liadaa'ihi jacligaas ka dhigidiis liadaa'ihi liajli adaa'ihi jacliga gaarsiinta uu gaarsiina daraaddeed ila alikhbaari in lagu qabro bilmacrifati macrifo cani nakiratina laga qabro taasay u gaarsiina liadaa'ihi liadaa'i jacli jacligaas gaarsiinta uu gaarsiina darteed ila alikhbaari qabrid cani nakirati nakira laga qabro bilmacrifatina lagu qabro waxaa ka dhalanaa in mubtadihi nakiro noqdo khabarkiina uu macrifo noqdo wadalika laa yajuusu ila fii mas'alatayni laba masale waxaan ahayna ma banaana ah, wadalika laa yajuusu ilaa fi mas'alatayni laba mas'ale ma ahana meel kale kuma banaano mhm. eh. eh. meel kale kuma banaano laba labay ku banaanta labadaas mid waa soo marnay oo ismu istifhaam ahaa soo maahan kam maaluka fiirihe kam maaluka maalkaa waa imse kam waa ismu istifhaam mubtada maaluna waa waa waxana waa khabar maaluna waa khabar iska dhigay saasad ba exraabi kartaa maalu aad leeda khabar maalu kana wey waa macrif kamna waa ismu istifhaam waana nakir kam maalu ka aad leeda kam ah. ka maalu ka ad leeda kam waa nakiro waa ismu istifhaam waa mubtade maaluna waa macrif waana khabar ah. maada anzala rabukum aan kusoo sheegay banaanta maada anzala rabukum tan kalena waa ismu tafdiil nakiradu hadday ismu tafdiil tahay asagoo khabarkii macrifo ah iyada laga dhigan kara ah, ismu tafdiil hadday noqotona keadu oo oh. oh, afdalu rajulin zayduna iska dhigi kartaa afdalu rajulin ninkan ugu fadli badan zaydun zayd weeye aad iska dhigi kartaa ismu tafdiil ah, labadaas wey waa ismu istifhaam iyo ismu tafdiil khalaas labadaas weye meel kale kuma banaano winamaa wax kale ma ahan lam yujcal lagama yeelin almuqadamu kan la hormariyey fi laayatayni lagu hormariyey mubtadaan lagama yeelin waalmu'akharu kan la gadaalmariyeyna lagama yeelin khabaran khabar maxaa looga yeeli waayey liadaa'ihi jacligaas gaarsiintiisa ilal ikhbaari in lagu qabro ayuu gaarsiinaa bilmacrifati cani nakiratina laga qabro oo waxay tahay qaacidadu ida jtamacat ilmacrifatu wanakira jucilat ilmacrifatu mubtadaan wanakiratu khabaran wey waa qaacidu ilaa fi mas'alatayni laba masalaada ka reeb ha ismu istifhaam iyo ismu tafdiil labadaas ka reeb labadaas ka reeb waayo waa taani ka labeey taanigu had halkee ka yimi ee waa kii ku soo yidhi qabarku inuu hormaraa la arkaa mutadaha ka hormara jawaasan oo wujuuban jawaasan waa soo ogaan wujuubantiyaa la gaara waa taani mid ka labeeyo wa isagoo waajibnimo u hormara waa afartii masalo waa afartii mas'alo wey afartii masalo wey afartii masalo wey markaasuu yihi wathani midka labeeya ka qawlika weeye wathani labe midka labeeya oo asagoo qadarkii waajibnimo uu hormaray ka qawlika hadalkaaga oo kale weeye oo tirahda fi daari daarta dhexdeedu ku sugnaaday rajulun nin waa waajib maxaa waajib ka dhigay fi daari jaan majruurkaasa qabara rajuluna mubtada muaqara waxaa ka dhigay rajulunti maanta mubtadihiyaa nakira ah wax musawiqoo kalena ma haysto khabarkiina waa daraf ama waa jaan majruur waa isku mide waa daraf ama waa jamjur mar hadday xaaladdu sidaas tahay ma banaana mubtadaha in la hormariyo sababtoo ah haddaad hormarido qaacidadiiyaa soo degdege lianna aljumala wa shiba aljumali bacda nakiraati sifaad waa soo degdege ah, oo rajulun rajul fi daari kaainun fi daari ma soo degdegay waxaa ka degdeg badan rajulun rajul rajulko fi daari ku sugan he aw khabarkii marka afka taag ahaa aw khabarki meel ku sheeg ah, meel ku sheeg laakiin fiir waa soo hormariday fii daari daarta dhexdeeduu ku sugnaaday rajulun ilaa nacti mancuud kama hormare nacti mancuud kama hormaro marka haddaad gabaal maridoo tira rajulun rajul fi daari fi daari rajuluntaana waxa laha nactiaan raba aniga aniga nakiraan ah musawid kalen ma hayo fi daaridan ha layga sifay leeda nakiradu baahida ay u qabto sifada ee ka degdeg badan khabarka baahida u qabo mutadu ayadana ka deg deg badan qaacidadiyaa soo degdega durbaba saasaa waajib ka dhigtay wa ayna zaydu zayd halkee ku sugnaaday tan wax weyn ayna waa iska cadday sadaara iska leeda sadaarada iska leeda ayna waa ismu iyo wa qawlihi wa ka qawlihi qof wa ka qawlihi ma iska yidhaah wa ka qawlihi maa la rabaa qawli oo hoos dhigan iyo him inay tahay ilaa wa ka qawlika ay ku cadfan iyo wa ka qawlihim saasaa saxa carabta qawlkooda ilaa qof gaara ah, gabay maaha wuxu waxay yidhaahdeen carabtu calaa tamrati timirta korkeeda mithluha iyadoo kalaa ku sugan zubdan min jihati zubdin oo burcad ah inta iyadii oo kaleo kor ka saara ala tamrati timirta korkeeda mithluha ayadoo kalaa ku sugnaatay zubdan min zubdin oo burcad ah maxalshaidku waxay tahay ala tamrati jaamijurku waa qabar muqadama mithluha mubtada muaqaran maxaa waajib ka dhigay waxaa waajib ka dhigay mubtadaha waxaa la xiriira damiir u laabanaya bacd alkhabar abarka bacdigiis oo bacdi waa maxe ee timirtu u laabana miluhaa damiirka ku jira timirtu u laabana timirtuna waa majruurkii soo ma tamrigu waa majruurkii ilaa qabarku waa jaarmajruurko dhan oo isla socda marka waxaad leedahay mar hadduu mubtadaha la xidhiidsado damiir u laabanayo bacdulkhabar waa waajib mubtadahu dambeeyo maxaa yaele haddii la hormariyo xaa ka dhalana cawdu damiiri calaa mutaakirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuusu ilaa fii sittati masaa'il waqad taqadama dikruha sax haye idinkaa laydinka raba wa inamaa wax kale maahan wajaba waa waajibay fii dalika madkuurka hal mid uu ka tegay hal mid inuu ku dara ee wa baqiya idaa kaana almubtadau maxsuuran fiih halkaas masalaa hartay soo ma oo waajibay ta in mubtadau soo hormaro wa baqiya idaa kaana almubtadau maxsuuran fiihi maxsuur fiihi hadduu noqdo khabarkiina waa maxsuur abarkiina waa maxsuur naxwu maa lana nuuna sugnaanin ila tibaacu axmeda nebi axmed inaan raacno maahane dariiq kale anaga melihin dariiqo kale nana ka sugi ma dariiqo kale nana ka sugi ma maa lanaa annaga nooma sugnaanin fiiri qabarka oo lanaa ah waa maxsuur maxsuuru fiihi halkaan ku koobanna annaga dhan dhexda uga jirnaa itibaacu axmed ha nabigaas axmeda dariiqiisa inaan raacno nabi axmed hadde dadka gabalanba waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam ila tibaab axmedda saasaad leedahay iyo wa inamaa ana qaaimun inamaa inamaa qaaimun zayd waa lamid mid iyaduna adaatulxasriga taad rabta ka dhigo adaatulxasriga taad rabta ka dhigo inamaa iyo waxa weeyaan iyo nafyi iyo ihbaat inaad ka dhigto maa lana nooma si ila tibaab ilaa inaad ka dhigto iyo inamaa inaad ka dhigto marka waa afartaas afartii waa kuwaas inamaa inamaa wax kale ma ahan wajaba waxaa waajibay fii dalika madkuurka dhehade saddexuu soo sheegaya winamaa wax kale ma ahan wajaba waa waajibay fii dalika madkuurka taqdiimuhu taqdiimu lkhabar khabarka لأن hormarintiisa lianna takhiirahu takhiira alkhabar khabarka la dabdhigidiisa filmithaali lagu dibdhigo mithaalka ala wada horreeyey fii daari rajulin waa fii daari rajulin yaqtadii taakhiirkaas wuxuu keenaa iltibaasalkhabari khabarka ku darmidiisa bisifat uu ku darmo muxuu ma sifa mse maxaa yeelay fa ina dalaba nakirati nakirada dalbideeda alwasfa sifa dalbe dalbeen litaqtasa si ay khaas ugu noqoto bihi wasfiga dalabun waa dalab dalab dalabkaas waa dalab fa ina dalaba nakirati nakirada dalbideeda alwasfa sifa ay dalbaneen litaqtasa bihi si ay khaas ugu noqoto si ay khaas ugu noqoto dalabun waa dalab dalabko xafiifun degdeg ah maskaxdana isagaa usoo degdega oo qabarka ka soo degdegid badan faltuzim faltuzima faltazama dhe waa waajibay dhe marka faltazama waxaa waajibay taqdiimuhu taqdiimu lkhabar khabarka la horumarintiisa dafcan liajli dafcin difaaci darteedu u waajibay lihaada alwahmi ismoodsiidkaas ayaa la difaaca wa fi thaani mihaalka labaad muxuu ahaa ayna zaydun ayna zaydun wey wa fi thaani fi thaani fi lmithaal awalide w aaniy inamaa wax kale maahan wejaba waa waajibay fii dalika taqdiimuhu khabarka la horumarintiisa maxaa yeelay lina takhiira alkhabari khabarkood dib loo dhigo fi thaani intaas dhan meesha ugu jirto wa fi thaani mihaalka laba dhexdiisa khabarka oo dib loo dhigo wuxuu wuxuu keenayaa ikraaja maadhe ah. marka waxaad tidhaahdaa waxaad tidhahdaa lina takhiira alkhabari fi thaani yaqtadi intaasoo dhan baa meesha ku jirta lianna ta'khiira alkhabari qabarkood dib loo dhigo fi thaani mihaalka labaad yaqtadii wuxuu keenayaa ikhraaja maa shay in la bixiyo lahu sadrulkalaami kalaamka awalkiisa u sugnaaday wa huwa ismu istifhaam weeye can sadriyatihi sadaaradiisa in laga bixiyo taasaa ka dhalanayda wa fi thaalithi wlana takhiirahu takhiira alkhabar khabarkii oo dib loo dhigo fi thaalitثi mihaalka saddexaad dhexdiisa yaqtadii wuxuu keenaa cawda damiiri damiirkii oo u laabta calaa mutaakirin mid ka dambeeya lafdan wa rudbatan wadalika laa yajuusu ilaa fi sitati masaa'il kii afraadna waa sheegnayoo khabarka takhiirkiisu wuxuu keenayaa iltibaas almaxsuuri bilmaxsuuri fiih maxsuurka iyo maxsuur fiiga isku qasma waxaa la rabaa maxsuur fiigu inuu dambeeyo maantana waxaa la rabaa inuu mubtaduhu noqdo maxsuuru fiih mar hadii la rabo mubtaduhu inuu noqdo maxsuuru fiihi waxa waajib noqo mubtadaha in la gadaal mariyo ilaa maxsuur fiihigaa dambeeye maxsuurkaana horeeye waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa kullun mid kasta oo min almubtadai mubtadaha ka mid a ah, iyo walkhabari khabarka taqliil aha qadu waqad yuxdafu in la xadfaa asalku in la sheego labadaba asalku in labadaba la sheego waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa kullun mid kasta oo min almubtada iyo walkhabari ka mid a mid kasta in la sheegaa mid kasta in la xadfo ayaa la arkaa waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa kullun mid kasta oo min almubtada walkhabari ka mid a wadalika mitaalki naxwu salaamun nabadgelyo fiiri waa mubtadiyi khabarkii maxduufa calaykum korkiina ha ahaato salaam waa mubtade waana nakiro musawiqeedu waa la socda waa ducada salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ahaato ducadaas wey ducadaasaa musawiq ah marka khabarka maxduufa qawmun qowmuna waa khabar mubtadiya maxduufa antum idinka qowmun qoomatiin qoomka munkaruna aan la garanayn ey calaykum calaykum halkay ka xadfan tahay salaamunta khabarkeedi wey antumna halkay ka xadfan tahay qabla qowm qowmunta horteed waa mubtadihi waa sharac waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa wey wqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa kullun mid kasta oo min almubtada'i mubtada ka mid a iyo walkhabari khabarka lidaliilin daliil dartiis loo xadfo daliilkoo yadullu tusaa calayhi cala almaxduufi ama bilaa daliilin falaa yajuusu xadfu aha ma banaano xadaf daliil la-aan daliil la-aan ma banaano in la xadfo daliil la-aan ma banaano waqad yuxdafu la xadfaa la arkaa kullu mid kastoo min almubtada walkhabari ka mid a lidaliilina loo xadfo daliilkoo yadullu tusaa calayhi cala almaxduufi amaa bilaa daliilin daliil an miya falaa yajuusu xadfu ma banaana xadafkiisu dhe ma banaana daliilka marka wuxuu noqon karaa xaali iyo maqaali labaduu noqon karaa fiiri sajaaciga fiiri lidaliilin yadullu calayhi imaa xaaliyun xaaladda in laga fahmo midka maxduufkaada laguma dhawaaqin laakiin xaaladda laga fahmaa ka qawlika inaad tidhahdoo kale cinda shami diibin carafaad dareentay caraf ayaa kuu soo kartay markaa t markaasaa tiri miskun ah. khabarkaa iska sheegi mubtadiyaad xadfiya miskun ah, aad iska leedahay carafaa kugu soo dhacday dhawaaq ma jiro waxaad maqashay male markaasaad leedahay miskun almashmuumu midka la urinaa oo iisoo karaa miskun aha aw cinda samaaci takbiire takbiiri takbiir aad maqashay allahu akbar aad maqashay kaasaad leedahay adaanun aad leedahay khabarkaa iska sheegi ha mubtadihii xaaladda laga fahma waa ka dhawaaqa laga fahma ha adaanun aad leedahay adaanun fa miskun iyo wa adaanun khabarani waa laba khabar labada khabaroo limaxduufayn u sugnaadeen wa taqdiiru almashmuumu midka la urinaa misko waa miski walmasmuucu waxa la maqlaa adaan wa adaan taas waxa wey waxaa loo xadfay lid wa takbiiru adaanun wlmasmuuc adaanun la rabaa wlmasmuucu adaanun aa la rabaa mhm. wlmasmuucu adaanun watakbiiru haddaad laydhaha adaanu marka watakbiiru miyaa xadfaneen ah. hmm. taas markaas maqaaliyu noqo lahayo xaali ma noqdeen markaa dii watakbiiru lasoo qadarayo ma noqdeen daliilku ma noqdeen xaali ila takbiirta waaba lagu dhawaaqay hmm. waxaa tira o maqaaliyin ama daliilkii maqaaliyu noqona waa dhawaaqisa maan naxw maridun oo kale fi jawaabi kayfa zaydun alweyd kayfa xaala lagu weydiiya kayfa waxaa lagu weydiiya xaaladda waxaa lagu yihi kayfa zaydun zayd sidee ahaaday markaasaa leedaa maridun qabarka keliyaad sheegay maridun aawo mubtadi waa la xadfay maxaa loo xadfay waxa wey limaqaalati saa'il saa'ilkaaba ku dhawaaqay dhawaaqaasaa tusa waa la fahma illa waaba lagu dhawaaqo saailka ku dhawaaqay saailka ku dhawaaqay marka sidaas weye ka soco falawalu midka horeeya oo ayadoo mubtadiin la xadfay naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeya qulle nabiga suubano afa unabbi'ukum maynin kaga warramaa gaalo bisharin wax ka shar badan min daalikum qur-aanka dhegaysigiisa inin dhibaa waa runoo qur-aanka dhegaysigiisu aad u inin dhibaa hanuun badan inku haya lakin wax ka daran ma inin sheegaa annaaru waa naar annaaru hadda waa qabar ey hiya naaru daliilkeeduna waa maqaali maxaa yeelay sharunta wey bisharintaasa laga fahma bishari midka sharta badanaaba naarta ahda hiya midda sharta badano annaaru waa naar marka waa maqaali waa lagu dhawaaqa waa lagu dhawaaqa iyo wa qawluhu ilahay qowlkiisa tacala ila waa sareeya suuratun anzalnaaha haadihi tanu suuratun waa suurad suuraddu anzalnaha soo dejin haadihi waa maxduuf hay wa llahu khayr waa sax falawalu naxwu qowlihi iyo wa qowlihi waay iyo wa qowlihi ilahay qowlkiisa tacala waa sareeyaan suuratun haadii tanu suuratun suurad weeye suuraddu anzalna aan soo dejinay ey haadihi suuratu dhaha suma marka tanoo kalena xaa la yidhahdaa daliilkeedu waa xaali xaaladaa laga fahmaayo suuraddan la akraayo haadihida halkaa laga fahmaayo waaba tan la akraayo suuradda waa xaali marka daliilkeedu maqaali maaha laguma dhawaaqin waa taani midka labeeya oo waa maxay ayadoo khabarkii la xadfay ka qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaa wuxuu yidhi ukuluhaa jannada miraha laga cunaa daa'im waa joogta lagu dhihi maayo xilligaan ma soo go-in midhihii nuucaasa adduunka miraha laga cuno kuwaba xilligay leeyihin soo go-aan hadda waxaa dhacda midhihii bixi jiray beeraha qayb ka mida ah dawgeed in lagu qosdhaweyna waqtiga ma taqaani miya adiga iska hadle miskiin ha waa waqtiga waqtigaad weydiini xilligan maba soo go-aan aa jannada ma jirto jannada waxa weyaan waqti walba midhu waad iska diyaar nuuc walbaa diyaara oo loo baahan yahay wa thaanin kan labe iyadoo khabarkii la xadfay ka qowli walaahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyahay ilaa wuxuu ukuluhaa jannada midhaha laga cunaa daa'imun joogto weeye wa diluhaa hooskeeduna daa'imun aha a xudifa min athaani lidalaalati alawal markaa ka xadafkan oo kale yaa sheegaya daliilkiisa daliilka tusay maxaali amse waa maqaali maqaali weeye ila waabatan waa lagu dhawaaqay daa'imun madan maqlin dhigaad laada ukuluhaa daa'imun a lagu yidhi markaasaa lagu yihi wadiluhaa wadiluhaa marka daa'imun aha wax xadfan daaimuna horaa loogu dhawaaq waa maqaali marka e daa'imun mm, iyo wa qawlihi wa ka qawli ilaahi qowlkiisa tacala ila waa sareey wuu nabiga suubanow a antum idinka miyaa aclamu ogaal badan amillah ha a antum idinka miya yahuudeey aclamu ogaal badan amillah mase allah ogaal badan ah, ey amillaahu aclam aclamdaasi maxduufa haye daliilkeed xiya maqaali wey illa waaba tama lagu dhawaaqay maqaali wey waqad ijtamaca waa kulmeen xadfu kullin mid kasta xadafkiisa kulligoo minhum labadooda ka mid a ah, iyo wa baqaaul aakhari kan kale baaqay ahanshadiisa fii qowlihi ku kulmeen tacaala ilah waa sarreeyaahe ilah uu yidhi subxaana salaamun qowmun munkaruuna fa salaamun salaamun mubtadaun mubtado weye mubtadao xudifa la xadfay khabaru khabarkiisa ey salaam nabadgelyo calaykum korkiina ahaato wa qowmun hmm, hmm maa adig mayla socotay mayla socotay salaamun waa nakir aw musawiqeedi nakiro weeye musawiqeedi aw allah yuarik musawiqeedi naxariis dushiina allah yeelo weeyi waa runtiis og jazaahu llahu khayr ha ducada waay waa sheegtayba naxariis korkiina allah yeelo weeyi musawiqi waa saas wey salaamun calaykum saas wey fasalaamu mubtadon mubtado wey mubtado xudufa la xadfay khabaru khabarkiisii ey salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ahaato wa qowmun qowmun khabarun waa khabar khabarkoo xudufa la xadfay mubtado mubtadiisi ey antum qowmun wey wayajibu waxaa waajiba xadfu lkhabari khabarkii la xadfidiisa waajiba hata mubtadahana waa waajibi jiray ma uusan sheegin fiiri hadda hoos xaashiyada waxaas fiida maxamed muxidiin cabdilxamiid bal noo fiiri lam yatacarad uma banbixin almualifu mualifka limabxai xadfi mubtada mubtadaha xadafkiisa baxdigiisii wujuuban waajibnimo loo xadfo kamaa tacarada siduu ugu banbaxay lixadfi lkhabari khabarka la xadfidiisa wujuuban loo xadfo wa naxnu annaga nadkuruhu laka kuu sheegayna adoo sagoo ka tegay fi ikhtisaari soo gaabinaan kuugu sheegayna fa naquulu waxaan leenahay yajibu waxa waajiba xadfulmubtadai mubtadaha la xadfidiisa fii arbacati mawaadica meelo afaraha ay waajib tahay alawalu kan horeeya an yukhbara waa in looga qabro canhu mubtadaa xaggiisa binacti nacti nactigoo maqduucin laga la jaray limujaradi madxin ammaan kaliyana loo jaray نحو alxamdu maha dhammaantiis lilahi ilaahi u sugnaaday alxamidu fiiri huwa alxamidu aha birafci alxamidu yaa la akriya ow limujaradi damin eedayn kaliya ha loo jaray naxwu acuudu billaahi allahan magangela min ashaydaaniyaan ka magangela arajiimu huwa shaydaanku arajiimu ahaa birafci rajiim la akriye athani makaanka labeeya an yakuuna alkhabaru waa inuu yahay maqsuusa nicma aw bisa bisa iyo nicma maqsuuskoodii maca kowni haanshadiisoo khabara mu'akharan mid la gadaal mariyey uu yahay canhaa afcaasha laga gadaal mariyay naxwu nicmo rajulu nina nimco lahaaday zaydun a khabar ah mubtadihiya maxduufa iyo wanaxw bi'sat ilmar'atu islaan ayaa balaayo lahaatay hindun ah khabar ah mubtadiya maxduuf almaqsuusu bidami aha hmm. yahay faidaa ucribat faidaa acrabta dhe faidaa acrabta nin yaho haddaad icraabto zaydun iyo wahindun haddaad icraabto zaydun waa mafcuulu bihi ogow wahinduna waa mafcuulu bihi qofkii garanaya garana khabaran haddaad icraabto <laughs> maali xaraga <laughs> tarakaayo waay sax wey lam yajuus ma banaana an yudkara in la sheego mubtadahu mubtadihiisa in la sheegaa ma banaana aha athaliu meeshaa saddexaad ee ay waajibka tahay mubtada in la xadfaa an yakuuna alkhabaru waa inuu yahay sariixan mid ku cad fi dalaalati tusida cala alqasami tusa naxwu fii dimati mas-uuliyadayda ayuu ahaadaye la afcalana waa samayna ey qasamun fii dimati dhaar ayay ahaatay fii dimati qasamun dhaar ayay ahaatay fii dimati mas-uuliyadayda la afcalana la afcalanadaasa khabarkiiya marka sariixay ku sarixay ku tahay alraabic an yakuuna alkhabar waa inuu yahay masderan masder masderka utiya bi lala yimid bedelan bedel xaaluu ka yahay min ficli ficilkiisa wadalika mitaalka naxwi qawlihi tacaala fa sabrun jamiilu fa sabrii aha sabrun jamiilu ay amase fa amrii sabrun jamiilu fa amrii soo qade ka soco waajibu waxaa waajiba xadfu lkhabari khabarka la xadfidiisa qabla jawaabey lowla walqasami dhaar qasamku asariixi sariixa iyo lowla labadooda jawaab labadaas jawaab ka hor khabarka in la xadfaa waajiba lisadi jawaabihimaa masadahu booskii uu khabar degi lahaa jawaabkooda dega isagaa awda isagaa awda oo isku aadina wayajibu waxaa waajiba xadfulkhabari khabarka la xadfidiisa qabla jawaabey lowla walqasami qasamku asariixi sariixa dhaar cad iyo lowla labadooda jawaab labadaas jawaab ka hor ayaa xadafku waajibaa lisadi lisadi ljawaabi masadahu jawaabkaasaa booskii awdaya meelu degaba male waa alxaali wa qabla alxaali ayadana xaalo ka horna waa waajib qabarka in la xadfaa xaalkaasoo almumtanici uu reebtoonaaday kownuha ahaanshadeedo khabaran ay noqoto xaal xagga macnaha uusan ansaxayn in qabar laga dhigo ayadana ka hor in la xadfaa waajiba waa lisadi alxaali maxallahu boosku khabarku degi la xaaladaasaa degtay waa lisadi lxaali xaalka awdida uu awday masadahu ama maxalahu meesha uu degi lahaa khabar wa bacda dhe saddexdaas waa ka hor tanana waa ka bacdi waay wabad wa bacda waawilmusaaxaba waawilmusaaxaba ka gadaalna waa waajib wey wa bacda waawilmusaaxabati waawilmusaaxabada ka gadaalna khabarka in la xadfaa waa waajib wawdaasu asariixatu musaaxabanimada ku cad waa inaysan cadaf iyo looga shakayn ay ku tahay cadaf mujarada waa inaysan u ekayn wadalika mihaalkii marka waxa weye mumathelkiiu wada sheegay mihaalkiiu gadaal ka wada sheega calaa dariiqati lafin wa nashrin muratabin ahaa alwalu lilwali wathaniy lithaniy wthalithu lithalii waraabicu liraabici ahaa wadalika mihaalkii naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa kale ilaah uu yidhi lowlaa antum ay yidhaahdeen ahlunaarkii kuwii ducafada ahaa taageerayaalkii ahlunaarka ahaa qabqablayaalka waaweyn oo gaalada raacsanaa jiray lowlaa antum idinka oo qabqablayaalka madaxyaweynta a mawjuduuna kuwa jiray ahaateene lakunaa waxaan ahaa muminiin mawjuduuna soo qadarayna laakiin ma soo qadari doono ibnu hishaam ogow ma soo qadari doono isaga qabarka maxduufka wuxuu soo qadari doonaa sadadhumuna wuu soo qadara laakiin waa bushi doonaa taas kama yeelayno lowlaa antum idinka madaxyaweynta oo gaalnimada madaxda ka ah aamowduuduuna kuwii jira ahaateene ahaanshadaas haddii lala yahay oodnan idinku jiri lahayn lakunaa mu'miniin ahaa lahay laakiin hadda mu'miniin ma aanaan noqono idinkaa jirteen ah, xarfumtinaacin liwujuudin soo maaha lowla alimtinaaciya wa ah, waxa weeyaan waxay tustaa calamtinaaci jawaabihaa liwujuudi shardiha soo ma ahayn hmm. waayo marka hadda lowlaa antum antum antumtaasa mubtadaa jawaabkii waa lakunaa muminiina lakunaa muminiina ka hora khabarkii ku jiray soo maaha waa la xadfna ujuuduuna waa la xadfay waa lisadljawaabi oo lakunaa muminiina ah masadahu jawaabkaasaa booskii degey jawaabkaasaa booskii degay jawaabka lowlaana markuu muhbat yahay laamaa la geliya sida badan ah, hadduu manfi yahay laamtu kuma badna lakunaa muminiina aad hadda leeda fiiri wala amruka baaqi ahaanshahaaga ayay qasamin dhaartaydu ahaataye laafcalana waa samaynaho samaynaho samayna tana fiiri lacamruka mubtada lacamruka jawaabkii laafcalana jawaabulqasamkiiyaa degay marka jawaabkaas oo qasamka hortiisa la xadfay abarkii lacamruka ayay qasamiin qasamidaas wey abarkii waa la xadfay waa lisadi jawaabilqasami masadahu booskii khabarkaanu degi lahaa jawaabulqasamkaana degay oo laafcalana wa darbi garaacidayda zaydan aan garaaco xaasilun kii soo xasila weye idaa waqtigiiu soo xasila kaana uu zayd sugnaado qaa'iman xaala u yahay midkii taagan tana fiiri darbi waa mubtade zaydan darbi waa mudaaf marka yaduna waa mudaafu ilayhi min idaafati lmasdari ilaa faacilihi zaydana mafcuul bihi geedi masderkaa nasbiyey qaa'iman waa xaalo xaaladaanu uma subato qabar macnihii carad marka qiyaam laguma sifeeyo qiyaamku asna waa carad kale mogtahay carad carad laguma sifay karo ah, ilaa darbigu waa carad soo ma mase waa daato waa carad weeye waa macne marka ma la dhihi karaa darbiga halkan taagan ah, halkaan meesha waxa taagan fiili waa darbi waxaa log yaha taas inaan la dhihi karin darbi ma istaago marka laguma sifay karo macnahaanan xaaladaanu qabarkii u aqbalayn khalaas waxaad waa laxata marka waa lisadil xaali maxal alqabar qabarka booskiisi waxa awday xaaladaas wa kullu rajulin nin kasta iyo wa daycatu sancadiisa ah, maqrunaani laba la xidhiiriyo wey hadda waxaa leedaha bacda waawlmaciya gadaalu ka xadfan yahi ah, waa lisadi lmacduufi masadahu macduufkaas oo wadaycatu ah macduufkaasa booska khabarka degay waa lisadi lmacduufi maxalahu marka gadaal marka uu ka xadfanya markaan gadaal ka xiga wa kullu rajulin nin kasta iyo wadaycatu sancadiisa maqrunaani waa laba la xidhiidho yajibu waxaa waajiba xadfulkhabari khabar la xadfidiisa fii arbaci masaa'ila masalooyin afara dhexdoodana la xadfo dhe axaduhaa ala rabaa meeshaas ixdaahaa waa sidii fiicnaanta badneed laakiin waa qalad ixdaaha inuu yidhahdo maxaa ibnu hishaam ma dhihin muxuu dhaha asag midka kitaabka iska soo qora ixdaaha meesha ku qora ibnu hishaamna ma dhihin ibnu hishaam aana kitaab kale axaduhaa uu yidhi ibnu hishaam marka sida ficnada ibnu hishaam laga reeba waxay ahayd inuu yidha ixdaaha eh, ah, ibnu hishaam laga reeba ah. mase dhihin marka haddaad toosaydo sida xaashiyada sajaaciga fiiri sajaaciga xaa ku qoran axaduhaa adaahiru sida muuqataa ixdaaha wa saasaa ficneedu ku yidhi inuu yidhahdo ibn hishaam meesha uu axaduhaa ka yidhi ma ficnay sababtu a ah fiiri masaa'ilaa la tiraa soo maahan masaa'il waa jamcu mas'alatin ya ha masaa'ilaa la tiraa soo masaa'il waa jamcu mas'alatin haddii marka muanas la tirina ixdaaha athaniyatu athaalithatu alraabicatu wa inu yihahdo waana sida u dhihi doona athaniyatu taulku dara tan soo socdo athaalithatu taulku dara alraabicatu taulku dara tama ixdaaha waa inu yihah muanas ka dhiga haddii kale mudaker hadduu ka wada dhigaayo oo u yidhahdo arbacada axaduha arbacada midkeed axad u yihahdo kuwa dambe waxa raba inuu yihahdo athani athalith alraabic oo mudakerka wada marsiiyo inuu midna muanas ka dhigo midna mudaker ka dhiga lagu diida tan kooaad ibnu hishaam markuu tira wuxuu yidhi axaduhu axadda waa mudakara lagu tiriya ah, mudakar marka la tiraaya la aad axadaa ah, la yihahda marka meeshaas ah, laakiin midka naasika iska soo qortay kitaabka daabaca isagu sidii ficnaadu iskaga qortay meesha laakiin waa ku qaldan yahed waa ku qaldan ha kitaab adiga aadan alifin sida adu aad rabto kuma qoran kartid ee markaad aad meesha xooga ictiraadaydo inta raqam lagu qoro a hoos laga qora a la yidhahdaa sida daahirka ama sida awlaa <laughs> hadda sidaa ay tahay masalada la fiira hadday qalad cad tahay alad weli hadaa alad wasawaabu kada alaleey haddii xoogaa un laga fiicanyna haddii kale xoogaa si cibaaro kalaa la isticmaala hadda cibaarada waa la fiiriya qalad layskama wada yihahdo qalad hmm, waa la markay khada cadta aa la yhaha alad ama waa sabqulqalama la yhahda waa yahay axaduhaa masaa-ishii midkeed ama arbacadii midkeed qabla jawaabi lowla lowla alimtinaaciya waa lowla an imtinaiya wa udhi waay lowla kaliya u leey ilaa lowla imtinaaciye kaliya ma ahane haddii lowla taxdiidiyaa maba ku darmi karto maxaa yeele laa yaqacu bacdaha ilaa ficlu ficlun baa ka dambeeya ficlun baa ka dambeey maba isku darmi karaanba marka looma waxba looma baahna qaydkaas inuu sheego waa la iska cadda waa iska cadda markaasuu yihi qabla jawaabi lowla alimtinaaciya lowla imtinaaciya jawaabkeeda ka hor waa waajib in la xadfaa naxwu qowlihi wadalika mithaalkii naxwu qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe wadalika mithaalkii naxw qowli wa ilahi qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sarreeya lowlaa antum idinka oo madaxyaweyntaa mawjuuduuna kuwii jira inaad tihiin haddii lala yahay lakunaa waxaan ahaan lahayn mu'miniina ey lowlaa antum sadatumuna uu qabarkii ka dhig fiiri sadatumuna uu ka dhig lowlaa antum idinka sadadtumuunaa kuwii naga jeediyey inaad tihiin haddii lala yahay canilhudaa hanuunka taas hadda lamala oo waa naga jeedideen laakiin inaad naga jeedideen hadaysan jiri lahayn lakuna muminiin ahaa lahayn bidliili bidliili maxaa leedahay wadalika wataqdiiru bisadatu munadhe wataqdiiru soo qadaridda wataqdiiru soo qadaridda bisadatumuna la soo qadaraa haabitun waa waa sugan yuhu leeyahay igula yaabi sadatumunaa haddaan soo qadarin wataqdiiru soo qadarid bisadadtumunaa la soo qadaraa haabitun waa sugan yihin ku yidhi ibnu hishaam bidaliili ana bacdahu bidaliili kowni bacda gadaalkiisa inuu ku sugnaaday daliilkeedu ku sugan yahay an naxnu sadadnaakum annaga idinka jeedinay can ilhudaa hanuunka bacda id jaakum markuu idin yimid ka gadaan annaga idinka jeedinka mujrimiin ahaay mujrimiin aad ahayd waa noo sacbayde meelaha iskaga qayinaydan dambidaad noo fadhideyna maanaga idinka been badnidina saasa ilahy madaxdii hadle madaxya weynti naartii dhexdeeda laga dooda annaxnu annaga miya sadadtumu annaxnu annaga miya sadadnaakum idinka jeedinay canilhudaa hanuunka bacda id jaakum markuu idin yimid ka gadaa marka wuxuu waa kana qariinan u haya waxa la xadfay inuu waxaan ku caaridnay hadduu daliilkaas haysta waxaan ku caaridnay waxaa lagu caariday waxaa la tiraayey ma qabar maxduufa mase waa qabar waajib loo xadfay kaa la tiraayay qabar waajib loo xadfaa la xadfay laba madhabaa jirta bis labada mid inuu maraa laga rebo wuxuu leeyahay khabarka sidiisaba lowlaada mubtadaha ka dambeeya khabarkeedu wax aan koon caam ahayn ma ahaado koon caama ah kaliyuhu noqon kara waa madhabka jumhuurta madhabkaas dila la mar hadda waa qalad ila sadatumana koon caama ma ahane ko madhabkaas xagga dhig madhab kale wuxuu leeyahay lowlaada mubtadaheeda khabarka ka dambeeya waxaa loo kala qaadaa koon inuu waxa weyan koon caama yahay iyo koon khaasa inuu yahay koon caama hadduu yahay waa waajib waa la xadfa koon khaasa hadduu yahayna laba loo kala qaada daliil ma leeyahay mase ma laha hadduu daliil leeyahay la xadfi karaa hadda koon khaasuu ka dhigay soo maha koon khaasuu ka dhigay ayu waxay leeyihin koon caam koon khaasa loo kala qaada hadduu koon caama yahay waa la xadfi karaa waajibaana loo xadfa wey waajibaa loo xadfa waa la xadfi karaa dhihim koon caama hadduu yahay waajibaa loo xadfa laakiin laasimaha koon caam inuu noqdo koon khaasuu noqon kara koon khaasa markuu noqdo laba fiirina qariino iyo daliil ma loo haya mise looma hayo haddii qariino loo hayo waa la xadfaa waana jaa haddaan qariino loo hayna maba banaano in la xadfaaba marka fiiri hadduu koon a khaasa ka dhigay qariinana loo hayo madhabkaas kuu noqona hadafku inuu jaa-is marka labadii madhab midna ma marin kii jumhuurta ma marino ma dhihin waaba koon caama kaliya markaas waajib iska ahaada kii kale madhabkii kale hadduu marana waa inuu yidhaha jaa-is wey kan miaalba unoqonba marka ile qariina loo hayaa xaashiyada intaas ka fiirso hadhow intaaba xaashiyada kuu dhigayda afaniyatu mas'alada labayda oo waajib khabarka loo xadfaa qabla jawaabilqasami dhaar jawaabkeeda ka weeye qasamku a sariixi oo cad wadalika mithaalki naxwi qowlihi waa ilahay qowlkiisaoo kale tacaala ilah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi lacamruka nabiga subanoo baaqi ahaanshahaaga ay qasamiin dhaartaydu ahaatee innahum gaaladu la fii sakratihim miir la-aantooday ku sugan yihin miir la-aantooda ay ku sugan yihiin yaxnahuuna xalay kuwii noqnoqona a miir la-aan iskaga noqnoqonaya maxalshaadku waxay tahay lacamru waa mubtade khabarkiiyaa maxduuf ah lacamruka qasami ey lacamruka yamiini ow qasami marka jawaabka oo qasamka ayaa awday booskii qabarku degi lahaa wax tarastu aniga waa iska ilaaliyu ku yidhi bisariixi sariix wax tarastu waxaan isku ilaaliy waa iska ilaali hadhihi wax tarastu waxaan isku ilaaliyey bisariixi sariix lafdiga ah inaan ku dhawaaqay waxaana iska ilaaliyey can naxwi fiiri kuu iska ilaala cantaa lagalashaa can naxwi cahdullaahi oo kale aan iska ilaaliyay cahdullaahi oo kale qasamna waa noqon karta qasamlaanna wa noqon karta labada wa loo isticmaala marka taasoo kale waajib maaha mutadahas in khabarka la cahdullahi haddaad tiraahdo khabarka inaad xadtaa waajib maaha sababtoo aan ah dhaarnimo kuma caddo dhaarna waa loo isticmaalaa dhaarla waa loo isticmaalaa annahu cahdullahi yaan iska ilaalinay fa inahu cahdullah yustacmalu waa la isticmaalaa qasaman xaalu yahay wa kayrahu xaalu yahay taqulu waxaa leedahay filqasami dhaar adoo isticmaalaa cahdullah ilaahay ballankiisaan ku dhaartay ilaahay cahdigiisa ayay qasami ahatay aha cahdullah ballanka ilahay qasami dhaarteedu ahaatay la afcalana waa samayna wa fi kayri wa taqulu waxaa leedahay fii kayri kayri qasam qasam kayrkiis adoo isticmaalaa cahdullah ballanka ilaahay yejibu lwafaau bihi in la oofiyaa waajiba maba iska sheegi qabarka mutadii qabar caadi ad ka dhigane saas darteeda cahdulaahi qabarkiisa in la xadfaa falidaalika sidaas darteed yajuusu waxaa bannaan dikrulkhabari khabarkii la sheegdiisaa bannaan taquul waxay leedahay calaya korkaygu ku sugnaaday cahdullahi ballanka alle athaalithatu masalada saddexeeda oo khabar in la xadfaa waajib tahay qabla alxaali waa xaalo ka hor allatii xaalada yamtanicu uu reebtoon yahay kownuhaa ahaanshadeedoo khabaran khabar ay ahaato can ilmubtade mubtade xaggiisana looga qabro waa shardi fiiri kan waxaa shardi ah mubtaduhu inuu masdar noqdo ama se ismu tafdiil masder loo idaafeeyey ko xaalo inay ka daba dhacdaana waa shardi xaaladaas inaysan qabar noqon karinna waa shardi saddexa shardi waa in la hela mubtadu waa inuu mester noqdo ama ismu tafdiil master loo idaafeeyey ko waa in xaala ka dambaydo labo xaaladuna aysan qabar noqon karin wadalika mithaalkii ka qowlihim waa carabta hadalkoodoo kale oo yidhaahdeen darbi aniga garaacidayda zaydan aan garaaco xaasilu qabarki waa maxduuf waajib aan loo xadfo sababto ah horta mubtadihii waa masder darbi sow masder maaha xaala waa ka dabayda qaa'ima xaaladuna ma noqon karto qabar oo ma dhigi kartid darbi garaaciddeeda zaydan aan garaaca qaa'iman halkaanu taagay ha waxaa lagu leeya darbi laa yaquum keligiis meel ma istaago ee wuxuu ku istaagaa daato khalaas aslu asalkiisu wuxuu ahaa darbi garaacidayda zaydan aan idaa waqtigiyuu soo xasilaa idaadaasoo darfo khabarka ku tacaluqaydana waa maxduuf labo kaana uu sugnaado huwa zayd mudaafu ilayhiga idaadiina waa maxduuf saddexdaasa maxduufa khabarkii darafkii ku tacaluqayay iyo darafka mudaafu ilayhigiis oo kaana kaanadu waa taamu ficliga faacil wey ficliga faacilkaas jumladaasa mudaafu ilayhi ah ilaa idaada waxaan ficil loona looma idaafeeye idaa waqtiguu sugnaana kaana uu sugnaado zaydku qaa'iman xaale uu yahay mid taagan qaaiman halkaad ka xaalayne waxaad ka xaalayne kaanada ism kaanada faacilkeeda kaana ismkeeda dhihin ism maanta maqadayda waa ficil taami kaanada faacilkeedaad ka xaalayne ma banaane zaydanta inaad ka xaalaydo ma banaano waxaa leedaha qaa'iman xaale uu yahay zaydku taagan haddee meeshaan ka xaalay ma kaana ism kaana faacilkeeda ma ahan zaydka tooska ma banaana lagu leeyahay in zaydka hore laga xaaleeyo ha damiirkuna zaydka u laabana maxaa loo diidaa haddii la yidhaho waxaa laga xaalaynaa ah, waxaa laga xaalaynaa haddii la yidhaahdo zaydanka zaydanta haddii laga xaaleeyo xaaladii xaaladii maxaa la rabay khabarkan in qabla alxaal inuu yaallo soo ma ahayn khabarku bacd alxaalu noqona waaba ka dambeeya markaas sababtoo ah waa min macmuulaati mubtada zaydku mogta ah, min macmuulaati eh, mubtade uu zaydku yahy oo waxa waxaweyn darbii darbigu waa masder mudaafilayduna waa faacilkiisii zaydna waa mafcuulkii marka haddaad ka xaalaydo mafcuulka waxay noqonaydaa xaaladu min macmuulaati almubtada xaaladan min macmuulaati mubtadi ka noqonay marka waxa weeyaan waa ka horraydaaba khabarkii waaba ay ka horrayda ilaa mubtada iyo macmuuliyaalkiisu khabarka waa ka horreeyaan waa ay ka horraydaa ilaa mogta xaalada yaa ku camal fala alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha marka waxay noqonaydaa qaa'imanta ya caamil u ah darbiga khalaas marka qabl alxaal maba noqonayo khabarki ah, way ka horeyda laakiin waxaad leedahay marka qabar la riday ka gadaal mudaaf ilayhiga qabarka waxaa rabaa qabarka macmuulkiisa oo idaaca qabarka macmuulkiisi oo idaaca idaada mudaafu ilayhigeeda mudaafu ilayhigeesa dhexdiisa laga xaalayna hada markaas waa caddahay weeyaan min macmuulaadka khabara laga dhigay xaaladii ah, macmuulaadkeedaasuu taabicii horraacsan waaya aslu wuxuu ahaa darbi garaacidayda zaydan aan garaaca xaasilun waa kii soo xasila idaa waqtigii soo xasila kaana zayd uu sugnaado qaa'iman xali mid taagan fa xaasilun xaasilun khabarun waa khabar wa idaa idaana darfun waa darf darafkoo lilkhabar u sugnaaday waa darf khabarku leeyahy macnaha wuxuu leeyahay khabarka ku camal falayo wey xaasiluntaa ku camal falay idaada mudaafun waa la idaafeeyey ilaa kaana loo idaafeeyey mudaafun huwa idaada waa la idaafeeyey ilaa kaana loo idaafeeyey ila waxaan jumlahan looma idaafeeyo kaanada iyo faacilkeeda loola jeeda ee kaana keligeed maaha kaanada ataamati taamada wa faaciluhaa kaanada faacilkeedii mustatirun wuxuu ku asurnaya fiiha kaana dhexdeeda caa-idun wuxuu u laabanaa calaa mafcuulilmasderi wa qaa'imana xaalun waa xaalo minhu damiirkaasaa laga xaalayna ee zaydka laga xaalayna minhu damiirkaa laga xaalayna whaadihi xaalu xaaladan laa yasix ansixi ma kownuhaashadeeda khabaran ay ahaato can haadalmubtaday looga qabro falaa taqulu ma dhahaydid darbii garaacidaydu qaa'imun kii taagan weeye lianna darba garaacid laa yuusafu laguma tilmaamo bilqiyaami istaag wakadalika sidaasoo kale aal wakadalika sidaasoo kale xaalu ahaaday wa qawlu waxaa tidhahdaa wa akaru shurbi ama sharbi dheh sharbi aqyaasehe wa akaru sharbi shurbina waa aaday faashi uta wa agharu sharbi cabitaankayga kan ugu badan asawiqa qaloon aan cabo xaasilun kiisoo xasila weeye maltuutan xaale uu yahay mid la qooyay uu soo xasila wa agharu shurbi cabitaankayga kan ugu badan asawiqa qaloon aan cabaa xaasilun midkii soo xasila weeye idaa waqtigii soo xasila kaana uu sugnaado maltuutan waxaa yahay midkii la qooyay dhe sawiqa waxa wey masagado kale la duba markii la dubo waad qaadana waa la tuma waa la shiida ayad awalna waa la dubay moogtahay ayadoo budaysan marka oo bisilna cabitaanka marka loo baahdo musaafiraatay garabkay kugu jirta tariiqadkaagay kugu jirta garabkay kuu saaranta tariiqad waa mara yaroo la tulo lagu qaado marka markaad hadhow meel tagto oonto ubadaadaad la soo baxee galaaskaad ku shubane waad ku shubata laba qaadaad ku darane oo qaloona hor shiidan cabitaan qac waana cabitaan waana cunto saas waagi hor lagu noola mhm. <laughs> waana cabitaan waana cunto ah marka hore waa qaloon ahaana loo dub kadib waa la shiiday markaasi biyaha kuqasmaan biyahay kuqasmaan waaye wa akhdabu kana muxuu u mihaaliye hadda fiiri wa akaru shubi wuxuu u keenay maanta muxuu noqday mubtadihii ismu tafdiil masder loo idaafiyey ah, marka haddeer xataa waxaa iska dhigi kartaa mubtadu waa masder waa iska dhigi karta soo masder u yahay waaba waaba ismu tafdiile ee qaacidadu waxay tahay ismu tafdiili bacdu maa yudaaf ilay halkaanu kugu dhiga sajaaci ismu tafdiili bacdu maa yudaaf iley halkaanu sajaaci kugu dhigaa ismu tafdiil hadde waxaa laga cabira afcalu tafdiil wa afcalu tafdiili bacdu maa yudaaf iley halkaanu kugu dhigaa sajaaci وأكثر شربي وأكثر شربي السويقة ملطوطا وأخضب ما يكون الأمير ومثال كان كلام حوكا واسم التفضيل كالأخضب مستر كالله إضافينا سواء كان صريحا أو مؤولا آه تاسنا اسكو متى كي يوريتو اسم تفضيل كأها أكثر masder masder sariixa loo idaafeeyey haddana ismu tafdiilka ah akhdab masder mu'awalaha loo idaafeeyey oo wuxuu noqonaa wa akhdabu maa yakuunu lamiiru wa akhdabu akwaanilamiiri amiirka xaalayaalkiisa kan ugu adayga badan dheh ashaddu ku macnee akhdabka wa akhdabu maa yakuunu lamiiru maadaa masderiya wa akhdabu akwaanilamiiri amiirka xaalayaalkiisa kan ugu adeeg badan xaasilun waa midkii soo xasila idaa waqtigii soo xasila keena amiirku u sugnaado khadiiban qaa'iman xali mid taagan khudbooyinkiis waa ugu qatarsan markuu taagan yahy inuu iska fadhiyo tartiib inuu hadlaa la arkaa waa kaca markuu istaago taqdiiruhu xaasilu waa soo xasila idaa waqtigii soo xasila kaana uu sugnaado qaloonku maltuutan xaalu yahay ow amase qaa'iman xaalu yahay midkii taagan amiirku wa calaa taqdiirey wa calaa daalika kaas faqis hadday ka qiyaaso araabicatu masalada afrayda ee waajibata qabar in la xadfaa bacda waawil musaaxaba weye waawdaasoo asariixat musaaxabanimada ku cad wadalika mihaalkii ka qowlihim waa carabtada ka yidhaahdeen oo kale kullu rajulin nin kasta iyo wadaycatuhu sancadiisa maqruunaani waa laba la xidhiidhiyo ey ka qawlin ey maxaa idinkaga dambeeya kullu rajulin saas wey kullu rajulin meesha laga raba kullu ey kullu rajulin nin kasta maca daycati sancadiisa la jirkeeda maqruunaani waa kuwa la xariir iyo sancadiis kala hari maayaan waladii kii dalla tusay cala aliqtiraani inay isla xiriiraan maqruunaanida waxana tusay ma shay weeye fil waawi ku sugan oo min min macnal maciya maciyanimada macnaheeda waawdii waxa ku jirtaa maciyanimo kullu rajulin waa daycatu maca daycati marka maqrunaanida qur'uunka isla xiriirsigu mogta waa macyanimo macnaheeda wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed